رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولكتاب الشجاع أن كجرنا قاسة قيبه دحلك وتسقط وتسقط ويدعيسا aljaddaatu ayeeyooyinka ama awootooyinka bil ummi hooyo sababtooda ay markaa ku dhacayaan waalajadaadu awowayaasha ama abkooyaashana bil abbi aabba sababtiisa ayuu markaa ku dhacayaa xajabul xirmaan wax la dhahaa jira oo haddii hooyo ay joogto ayay wax uma yaalo wax ma dhaxlayso aabba hadduu joogana awo wax uma yaalo oo way tuurayaanoo way ridaysaa wa tasqutu way dhacaysaa aljaddaatu awootooyinku way dhacayaan macnaha oo waxba ma qaadanayaan waxna ma dhaxlayaan oo waa la xajubayaa bilummi bay ku dhacayaan hadday hooyo ka xigto oo ay meesha markaa joogto waljadaadu ajadaad jaddooyinka waa awowayaasha ama abkooyaalkana bilabbi aabba haddii markaa uu joogo ayagana saasay markaa u xajibayaano meeshay ka ridayaan wayasqutu wuu dhacayaa waladulummi waladulumka waa hooyo waladkeeda macnaha waa dad aada walaalo xagga hooyo ku tihiin maca arbacatin arbaca ama afar micigooda haddii ay yihiin ayaguna dhaxal ma laha alwaladi waladka beydka uu dhalay hadduu joogo wawalad wawalad wawalad alibni inanka waladkiisa hadduu joogo aba hadduu joogo iyo jad haduu joogo waa awoobe intaba ayaguna dhaxal ma laha wayasqutu wayasqutu wuu dhacayaa alakhu walaalka wuu dhacayaa oo lilabbi waalummi ah maca alaaثatin saddex micigooda micigiisa micigooda hadday yihiin wuu dhacayaa isagana waladulabbi waaye iyo waalum waa haddii saddex ay la jiraan ama ay joogaan alibni inankii waaye waa wiilkii wiilka uu dhalay wabni alibni meydka wiilka uu dhalay wiilkiisa ayaa jooga iyo walabbi aabbihii kuwaasna waxaa ku dhaca dulabbi walum amase akha walaalka hooye aabba ah aada markaa isla tihiin haddiiba wiilka meydka u dhalay uu joogo walaal wax ma laha waaye wayasqutu waladu labbi aabbaha waladkiisana wayasqutu wuu dhacayaa isagana bi haa-ulaa'i athalaatha saddexda aan soo tilmaanay waa ibniga ibnulibniga iyo abka wa bilakhi iyo walaal oo min alabbi waalum ah wuxuu ku dhacay oo kale hadduu jiro akh oo min alabi waalum ah kaasna markaa waa uu dhacayaa waladka alab ee aabbaha xaggiisa ka yimaada bi haa-ulaai halaaa saddexdaas waxaa usii dheer wa bilakhi oo min alabi waalummi walaal hooye iyo aabbe xaggooda markaa ka ah wa arbacatun afar yucasimuuna way casabeeyaan casabay ka dhigaan akhawaatihim walaalahood waxaa jirta waxa la yihahda casabo saddex baa loo qaybiyaa casaba binafs casaba bilkhayr iyo casaba maca alkhayr casaba binafsi waataan hadda soo tilmaanayo casabaadka wax dhaxlo waaye kuwa abtiriska ah oo dhaxalka <laughs> ayaga markaa iskaloo aan soo tilmaanay aqrab alcasabaat waa soo marnay casaba bilkhayr baa jira asaga ayagana oo dad waxaa jira wax dhaxli lahaa oo toos wax u dhaxlaa laakiin mararka gobol ka mid ah casabanimay wax ku qaadanayaan marka afar way casabeeyaan walaalayaashood gabdhaha ah oo ayagoo keligood hadday ahaan lahaayeen matalameydka meydkaduu keligii yahay oo kale gabadha keligeed ay tahay muse wax ku qaadanaysaa walaalkeed baa yimid casab ahaan dhigaysa macnaha asagay dabagelaysaa marka casabay ka dhigaan afar waxyaabo afar qofood walaalahood gabdhaha ee la dhashay alibnu waa wiilka wabnulibni wiilka wiilkiisa mayd ka dhintay wiil uu dhalay wiilkiisa waalakhu iyo walaal oo min alabbi waalum ah asagana walaalihii wuu casabaynayaa waal-akhu oo min alabbi akh ama walaal oo xagga aabba ka yimidna isaguna waa la mid afartaa wiil ee meesha ku qoran gabdho walaalahooda hadday jiraan bacdamaa gabdhahaasi ay noqon lahaayeen kuwa farad wax ku qaata hadday ayagu joogaan farad wax ku qaadan maayaan casabannimo ay marka wax ku qaadanayaan waay wa arbacatun afarna yarihuuna way dhaxlaan duuna akhraatihim walaalahood sukadooda yay wax dhaxlaan oo walaalahood ayaga gabdhahaee la dhashay qadinayaan meesha ka bixinayaan afar haddii ay jiraan koo alacmaamu waa adeerada wa banulacmaami adeerada ilmahooda wa banulakhi walaalka wiilashiisa wa banulakhi walaalka wiilashiisa iyo wa casabaatu lmawlaa almuctiqi casabaadka waa xigtada mowlaha waa sayidka almuctiqina waa kii la xoreeyey macnaha sayidka casbadiisa sayidkaasoo wax xoreeyey matlan waxaan usoo marnay haddii qofka wax kaloo wax ka qaata la waayo addoonna uu ahaa mowlihiisii muctaqii xoreeyey hadduu jiro asagaa qaadanaya marka casabaadka e- e- mawla almuctiqi ee wax xoreeyey mawlaha sayidka wax xoreeyey casabadiisa ayagana ayagaa qaadanayo walaalkii la dhashay gabdhihii la dhashay waxba qaadanayaan afartaana way dhaxlaan walaalahood sukadooda oo walaalihii ayaga la dhashay gabdhahaas haddii kuwan ay joogaan gabdhihii wax qaadanayaan marna waa la casabiyey markaan soo marnay hadda walaaltinimo laakiin hadda waa adeeradii walaa camaan waa adeerada mid dhintay adeerkiisa gabadha la dhalatay eeday u tahay qofka dhintay wax ma laha oo way dhexlayaan oo afartaan waxay dhexlayaan walaalahood sukadooda waa acmaamu waa adeerada wa banulacmaami adeerada ee ilmihiisa ama wiilashii wa banulakhi waa walaalka wiilashiisa iyo wa casabaatu lmawlaa sayidka casabadiisa kaasoo wax xoreeyey faslun inta waxaan uga baxnay waa dhaxalkii haddana waxaan gelaynaa fi lwasiyati waa dardaarankii watajuusu waxaa banaan alwasiyatu dardaaranka bilmacluumi shay macluum ahoo la yaqaano in la dardaarmo waalmajhuuli shay majhuul ahoon la aqooninna in la dardaarmi karo waalmawjuudi shay mawjuud ahoo yaala in la dardaarmi karo walmacduumi wax la la-yahoo macduum ah meeshaba aan aalinna in la dardaarmi karo wahiya taasi waa dardaaranka wahiya taasina min athuluthi waa thuluthka thuluth baa qofku dardaaraa mar haddii wakhtiga dardaaranka la soo gaaro fa in zaada hadduu ka kordhiyo macnaha wuqifa waa la istaajinayaa ama waqaf way istaagaysaayo calى ijaazaةi اlwarathati warahada dadka wax dhaxlaaya ogolaashahooda inay socodsiiyaan ayaa loo istaajinayaa xaqaan idinkaa iska leh aabba ama qofkii xaqa ka tegay wuu dardaarmay thuluth bay diintu qabtaa saddex meelood meel wuu ka badiyey ma socodsiinaysiin mise maya way dhihi karaan maya way joojinayaan marka inay ijaaseeyaanay ogolaadaan oo ay socodsiiyaan nimankii warafada ahaa ama dadkii wax dhexlaayay ayaa loo istaajinayaa la fulin maayo ilaa ayagu ay markaa ka fuliyaan oo ay dhahaan hasii socod watajuusu waxaa bannaan alwasiyatu dardaaran baa bannaan in la dardaarmo bilmacluumi shay macluum ah shan kunoo darar baan leeyahay kun baan kuu dardaarmay hala siiyo shay macluum ah waay wاlmajhuuli shay majhuul ah wax majhuul ahna waa la dardaarmi ribaan leeyahay uur bay qaadi doontaa haddii uurka ay qaado waxay ka baxaa majhuul waa wax mataqaanaa la ogeen waxay yihiin wاlmawjuudi shay mawjuud ahoo yaaloo jiraa wاlmacduumi shay macduum ahoo lala yahay inta waa dardaarmi karaa wahiya min athuluthi thuludkiina waaye oo thuluth ayuu qofku dardaarmi karaa fain zaada haduu uluku ka siyaadiyo uu ka badiyo waqafa way istaagaysaa macnaha waa la joojinayaa ama waqifa calaa ijaazati alwarahati dadka warahadaee wax dhaxlay ogolaashahooda yaa loo joojinayaa hadday ijaazayaday socodsiiyaanna waa la socone haddii ay socodsiin waayaanna saasay markaa ku istaagaysaayo qofka dhimanayay dardaarmaya hulud wax ka badan saddex marka loo xoolaha qayb ka mid ah wax ka badan ma dardaarmi karo walaa tajuusu ma bannaana alwasiyatu dardaaran in loo dardaarmo liwaarihin qof wax dhaxalaya dadka dhaxalka lehee ilaahay dhaxalka uu siiyey yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari midlu xadi lunhayayn fain kuna nisa fowqa tnatayn abawaahu faliummihi hulutd walakum nisu maa taraka aswaajikum dadka noocaas ahoo dad waxaa jira ilaahay uu dhaxalka siiyey dadkaas dardaaran ma laha ayaga ilan qaybtooda ilaah baa u gooyey liwaarithin nin waaris ahoo wax dhexlaaya uma bannaana in loo dardaarmo oo la yidhahdo inta hala siiyo hadday sabacdo ilaa an yujiisaha inay ogolaadaan maahane baaqi alwarahati inta wax dhexlaysa intii ka soo hartay warahada intii ka hartay waa shan qofood dadka wax dhexalhaya shantii qofood dhaxal bay leeyihiin oo waxaa leeyahay shantaba wax loo dardaarmi kara ma lehee waa asxaabulfuruudoo qayb bay kuleeyihiin dhaxalka oo ilaahay ka siiyey qofkii dhimanaya wuxuu yidhi hal qof oo ka mid ah ayuu wax u dardaarmay yii intaa hala siiyo bacdamuusan lahayn wasiiyo hadday ogolaadaan saddexdii kale oo ay dhahaan dardaaranka aabbaheen dardaarmay ama hooyo qofkaana dhaxal uu leeyahay intaana uu nala qaybsanayo intaana loo sii dardaarmuu goo siinayo waan socodsiin waa ogolaanay maca waa soconaa waa la siinayaa hadday diidaan soo ma aha waa laga sarfinayaa walaa tajuusu uma bannaana alwasiyatu dardaaran loo dardaarmo liwaaritin nin dhaxal qaadanaya oo dhaxlayaasha ka mid ah ilaa an yujiisaha inay ogolaadaan u socodsiiyaan maahane baaqi lwarathati inta wax dhaxlaysa intii kasoo hartay oo asagaan ahayn watajuusu waxaa u banaan alwasiyatu dardaaran min kulli baaliqin qof kasta oo qaangaaray caaqilin caaqil ah likulli mutamallikin mid kastoo waxanan kara likulli mutamallikin waa qof wax milkin kara wa fii sabiili illaahi iyo ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala meesha waxaa la tilmaamayaa dadka loo dardaarmayo waa inay ahaadaan qof baaliq oo qaangaaray waa inuu ahaada qof caaqil ah oo aan majnuun ahayn waa inuu ahaado qof wax milkin kara likulli mutamallikin mid kastoo wax milkin kara waa inuu ahaado matalan yaan wax milkin karin waxaan wax milkin karin matal tusaale ahaan xoolahaad ka tegaysid yaad xayawaan aada leedahay u dardaarantay dameerkeyga oo kale waxaa tiri ayaan u dardaarmay eygeyga waxaan u dardaarmay intaa sida dhacda adduunka ka dhacda oo kale dad dhan oo xoolahooda u dardaarmaya eeyaal ama yaanyuur ayuu ay leeyihiin ayaa jira soo maa waa lagu nafaqeeyaa ilaa hadda sambab iyo hilib iyo waxbaa lagu soo gadaa oo qof dhanoo hanti ka tegay kaasoo kale mutamalig ma aha waa inuu qofka wax loo dardaarmayo uu yahay qof wax milkin karaa gacanta ku dhigi karo tasarufi karaa wafii illaahina waa loo dardaarmi karaa xoolaha intaas masaajid ha lagu dhiso jidka ilahay ee jihaadka marka la aaday ha lagu bixiyo iyo wixii markaa lamid ah taas waa dadka loo dardaarmaayo watasixu alwasiyatu wasiyadu waxay ku ansixaysaa ilaa manilaa man ijtamacat qofkay u kulanto fiihi gudihiisa khamsu khisaalin shan khisaal waa shan arrimood ama shan qaybood waa qofka loo dardaarmaayo oo la raba inuu arintan tawali ka noqdo uu fuliyo alislaamu baa loo shardiyaa ama ay ku ansixaysaa inuu islaam ahaado waalbuluuqu buluuq bay ku ansixaysaa qofka inuu qaangaar yahay waalcaqlu inuu caqligu tamaam yahay uusan ahayn qof majnuun ah walxuriyatu xoriye inay jirto usan addoon ahayn iyo waalamaanatu amaano inuu leeyahay khaa-in yaa waxu dardaarmaya waa may xataa ka baqi maya qofkan waa dhintay xoolihiisa iska sii dadka uu kula dardaarmay waxaa dhici karta inuu dejiyo degsiiyo marka xaaladaasaa la rabaa in qofka loo dardaarmayo arrimooyinkan laga helo watasixu lwasiyatu wasiya waxay u dardaarma waxay u ansaxaysaa oo ay ku bannaan tahay ilaa man ijtamacat qofkay u kulanto oo kulmista fiihi gudihiisa khamsu khisaalin shan qaybood alislaam inuu yahay koow wاlbaluuq inuu yahay qaangaar waa labo wاlcaqlu caqli inuu jiro usan majnuun ahayn waa saddex wاlxuriyatu xorye inuu leeyahay uu addoon la haysto uusan ahayn wاlamaanatu iyo amaane inay jirto ee uusan ahayn qof khaa'in ah oon waxba lagu amaanaysan karin kitaabu nikaaxi nikaax ayuu kitaab u yahay iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii ku lug leh oo min alaxkaami axkaam ah iyo walqadaaya xukumo markaa ah waxaa meesha aanu ka gelaynaa kitaabkii guurka ama nikaaxa iyo wax allaala wixii tacallaq ahoo ku lug leh oo hoos yimaada oo axkaamta guurka ka mid ah iyo qadaayahiisa annikaaxu nikaaxu mustaxabun waa mid mustaxab ah waa mid loo sunneeyo liman yaxtaaju ilayhi qofka u baahi qaba xaggiisa dad waxaa jira guurka u baahi qaba dad waxaa jira guurka u baahi qaba mustaxib buu u yahay wayajuusu waxaa u bannaan lilxuri qofka xorta ah an yajmaca inuu kulmin karo bayna arbaci xaraa'irin afar dumar oo wada xor ah afar dumar oo xor ah ayuu kulmin karaayo hal mar uu wada guursan karaa wayajuusu waxaa bannaan lilxuri qofka xorka ah ay yajmaca inuu guur iyo nikaax ku kulmiyo bayna arbaci xaraa'ira afar dumar oo xorar ah walilcabdi ninka addoonka ahna bayna itnatayni laba beynkooda ayuu markaa kulmin karaa laba beynkooda ayuu markaa kulmin karaa walaa walaa yankixu alxuru amatan xor qof xor ah ma guursan karo amad waa adoomad ilaa bishartayni laba shardi in la helo maahane sideedaba ma wanaagsane qofka xorka inuu guursado amad qof la adoonsanayo ilaa laba shardi in la helo maahane kow cadamu sadaaqi xura naagta xorta ah sadaaqaydii ayuu hayay waata ilahi tilmaamay subxaana watacaala faman lam yastaطic minkum طawla an yankixa almuxsanaati اlmu'minaat famin malakat iimaanakum qofkii kari waayey inuu guursado gabdhihii xaraa'irta ahaa kuwa midigyaalkiinu ay hanatee addoommada ah guursada buu dhahay ilah subxaana wa tacaala marka qofka guursanaya ama ma wanaagsana inuu guursado qof xur ah amad waa addoommad ilaa bishardayn in la helo mooyaane laba shardi kow cadamu sadaaqi alxurati weyn la waayey sadaaqii iyo meherkii gabadha xorta ahayd iyo wa khawfu lcanati inuu ka cabsaday canat wa zino maatuu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala dalika liman khashira canata minkum addoontaa la guursado waxaa oo ay xaggiisu ahaanaysaa waa qofkii ka cabsada inuu zino markaa ku dhaco guursanna karin gabar xor markaa ah marka labadaa shardi haddii la helo waa loo ogol yahay qofka xorka ah inuu guursado ammadda wa nadaru rajuli ninka daymadiisa uu fiiriyo ilalmar'ati naag uu fiiriyo waxaa keenta calaa sabcati adrubin todoba waxyaabood qofku inuu isagoo rag ah uu eego qof dumar ah toddoba sibay ku timaadaa axaduhaa midood nadarhu fiirintiisa ilaa ajnabiyatin ajnabi gabar ka ah xaggeeda ligayri xaajatin xaaja la-aan fa jaa-izin mid bannaan ma aha inaad iska fiiraysaa naag hal mar hadday indhahaadu ku dhacdo wata rasuulku uu yidhi ninka ninkii markuu yimid kawar rasuulkii ilaahayow hal mar haddii ay ku dhacdo indhahayga indhahaygay ku dhaceene maxaa wuxuu yidhi araggaaga il ta koowaad waa laguu dhaafay ta labaad adima lihid laakiin haddii intaad fiirasa indhaha ku dhacaan soo jees hadanaad ku celiso waxaad adi ugu talagashay waay laakiin nadarada mufaaja'ada ku dhacda faj'ada ah oo kamka ama silama filaanka u dhacda ilaah wuu noo dhaafay subxaana wa tacaala waa nala kacfiyey maa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad wax adiga aada ugu talagashay saas markaa noqonaysaa sidaa darteed baa waxaa la leeyahay nadarada rajulka mar'a uu fiiriyo todobasi bay ku timaadaa ta kuwaad maba banaanaba waa nadaruhu eegidiisa ilaa ajnabiyatin ajnabiyad uu eego ligayri xaajatin xaaje iyo dan la-aan ayuu u fiiriyey fagayru jaa'izin ma banaana taa ayada ah lama ogola wathaani midda labaad nadaruhu waa daymadiisii eegidiisa ilaa sawjatihi uu fiiriyo xaaskiisa wa amatihi iyo addoontiisa fayajuusu yajuusu waxaa bannaan an yandura inuu fiiriyo ilaa maa cada alfarji minhuma wixii ka soo haray farjiga labadooda wixii farjiga markaa kasoo haray maa cada alfarj minhuma amaa inta kale inuu ka eego way u bannaan tahay ilan waa xaaskiisa iyo amadiisa waathaaliu daymada saddexaad nadaruhu waa ninka daymadiisii fiirintiisa ilaa dawaati maxaarimihi kuwa dawaatal maxaarimtiisa ahoo ma saaxiib yihiin aw musawaja qaba waa nadarahu inuu fiiriyo ilaa dawaati maxaarimihi dumarka maxaarimtiisa ah ama maxaarimta kuwa u saaxiibka ah aw ammatihi almusawajati musawajada ah fa waxaa bannaan inuu eegi karo gabdhaha maxaarimtiisa hooyadii walaashiis habaryartii waa kuwa maxaarimta u saaxiib ah fa way bannaan tahay inuu eego fii maa cadaa wixii ka soo haray maa bayna surati waaruqba surada iyo rukbada ka bilow cundhurta ilaa iyo rugba oo jilbaha intaas waa ka mamnuuc ama inta ka soo hartay haddii uu fiiriyo ama uu arko wax dembi markaa kuma jiro waraabicu ta afaraad annadar waa eegid liajli nikaaxi guur dartii buu rabaa inuu u fiiriyo gabadhi idan gabadha marka la rabo in la guursado maxaa bannaan hadday niqaaban tahayna in wejigeeda la arko haddaysan niqaabnayna waaba loo jeedaaba soo maaha saa darteed baa nadarada liajli nikaax ku timaada waa loo ogol yahay ninka fayajuus yajuus waxaa u bannaan inuu eego ila alwejhi walkafayn waa wejiga iyo kafaynka iyo kafaynka inuu ka fiirin karo rag waxaa soo baxay timahaaga itusba mila soo baray weli sfleyti iska qaat qaar baa daliilsada waxyaaba daliili iyo waxba kay laakiin sida ugu wanaagsan waa habkan fajuuzu ila alwajhi walkafayn iyo kafaynka rag kubka laga raacaye kubka marada kor uga qaad buu leeya qaarkood midisaa maray kuwaas jaciska dhaha fayajuuz waxaa u banaa eh, fayajuuzu waxaa bannaan ila alwaj wejigaa u bannaan inuu eego iyo walkafayni labada kaf waalkhaamisu tashanaad annadaru waa eegid la fiiriyo lilmudaawaati in la daaweeya la rabaa gabadhi fayajuusu waxaa bannaan dhakhtarka inuu fiiriyo ila almawdici booskii allatii yaxtaaju ilayha looga baahday xaggeeda cajarkii baa laga daaweynayaa see loo daaweynaya haddaan la furin inta kale waa loo daboola meesha naaska korkiisa loogu la rabaa in laga daaweeyo waa la eegayaa inta kale laakiin waa la qarinayaa macnaha fayajuusu ila almawaadici boosaskii iyo meelihii allatii yaxtaaju uu u baahday ilayha xaggeeda uu kaga baahday ayaa markaa la fiirinayaa wasaadisu talixaad annadaru waa daymo lishahaadati marqaati darteed ow lilmucaamalati ama mucaamalad inala mucaamalooda la rabaa gabadhii lagu markaati furaa la rabaa meeshay fadhisaa way niqaaban tahay way xijaaban tahay wejigeed waa daboolan yahay yaad ku markhaati kacday adig ber haddii lagu dhaho gabadhaad ku markhaati kacday tan miya maxaa leedahay maya anima ogi wejigaa u daboolmaa lagaa yeeli maayo wa in shahaade hadday timaado annadaru lishahaadati aw lilmucaamalati ama mucaamalo hadday timaado fayajuuzu waxaa bannaan annadaru ila lwajhi khaasa wejiga bs lugta lugta maa ka fiirine marka lagu marmarka lagu marag furaayo gabadha waa maya ila lug maxay anfacaysaa waa in qofka fiiriyaa uu ka arkaa si hadhow beri marka lasoo hor istaajiyo qofka qofkaad markhaatiga ka furaysa yaa waay ma taqaanid ma soconayso marka midda lixaadna annadaru lishahaadati aw lilmucaamalati mucaamalada wax kastay noqon kartaa wax iibsi buu noqon karaa wax noocaasoo kaleu ahaan karaa fa yajuusu annadaru ila lwajhi khaasa taasaa markaa bannaan waasaabicu ta toddobaad annadaru ila alammati waa addoonta fiirinteeda cinda ibtiyaacihaa iibinteeda xaggii fa waxaa u bannaan ila almawaadici boosaska allatii yaxtaaju uu uga baahdo ilaa taqbiilihaa inuu ka aqbalo xaggeeda ila waxaa markaad iibsanaysid ilaa doonta waa la iibsan karaa oo qof baa iibinaya qof baa iibsanaya saa darteed waxyaabo aad ku qaabili kartaa jira oo aad uga baahan tahay meelaha noocaasa inuu ka fiiriyo taana markaa ayaduna way bannaan tahay oo markaa wax la diiday ma aha annadru ila alamri cinda ibtiyaaciha iibinta iyada xaggeeda yajuusu ila almawaadic baa bannaan allatii yaxtaaju ilaa taqbiil uga baahdo qaabilitaankeeda inuu ku qaato ama uu rabo inuu ku aqbalo taa marka way bannaan tahay waaye taas wuxuu kusoo sardinayaa eegmada dumarka ajaanibta la eego inay toddobada hab ku timaado inta uu noo soo wada tilmaamay ajnabiyada oo xaaje la-aan loo wixii waa gooni laakiin waa iska daawana iska fiirsanaa ma soconayso nin baa maalin gabar saa u fiiriyey aad buu ugu dheeraaday markaasa waxaa la yiri koryahay ka jooji ka dhaaf indhaha ka soo celi muxuu mataqaanaa waa ku cibro qaadanaa waa ku cibro qaadanaa wa fii anfusikum afalaa tubsirsa lama dhihin qaabka ilaahay uu abuuray iyo habka ay u taalo iyo rugaheeda iyo xabadkeeda markaa fiiris waxyaaba waxaa ku yaala oo ah, ah, hee noocaas ah waxyaabahaasoo dhan baa waxay yihiin buu leeyahay waxyaaba ilaahay makhluuqaadkiisa aan tacajub ku sameeyo ku caqli qaato ku cibro qaato ma soconaysa ma soconaysa cibro qaadashaa sheegaysaa saasaa u fiirine mar labaad baad ku celinaysaa qaali manidu ka timaada maxaa cibro qaala tahda dembi lagu dhacday fala takhdacna bilqowl famaca aladii fii qalbihi marad kuwa waxaa jira qalbiga ka buka qalbiga jirada la sheegaayo waa jirawada ah runteed erkii dhulkaa ku filan marba meelaha fiirfiiriyo wuu ku caqli qaato maskiintan jirkeeda haddana fitanta ah haddana dhibka badan haddana mar allaal markaa saa u fiiriso waa inuu sihaam sihaami ibliis waa gantaal ama leeg lebabka shaydaanku tuurta ka mid ah dumarku maba ula sii jiraan haddana marka saa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay habkaa in la maro fii arkaani nikaax baanu gelaynaa laakiin meeshaa noo joogta caaw wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam